أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu awalaa lihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira walaalayaal kolley kelimaad aan badnayn baan doonayaa inaan tilmaamo maadaama laygu yidhi dhallinyarada soo salaan oo xoogaa bal kelmad ku soo dheh inaan badiyana kolley ma jecli waxaana la yidhahdaa khayru lkalaami maa qalla wadal hadal waxa ugu wanaagsan dadku ay ku hadlaan wixii markaa yaraada wax wanaagsanna ku tusiya waayo shaygu hadduu yar yaho kooban yahay waa la qaban karaa ama waa la weylayn karaa laakiin hadduu bato waxaa dhici karta in daalitaan iyo malal uu yimaado ama uu kala lumo waa suurtoobi karta waa shay lagu farxo dalabatulcilmi cilmiga baranaysa yaraanna ku bilowday barashadii cilmiga ay baranaysa hadday niyadu u wanaagsanaato waa shay aada iyo aada u wanaagsan fadli badanna lagu helaa waayo barashada cilmiga la baranayaa waa ariiq janno lagu galo man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila ljanna sida xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay ruuxii waddo qaada ama waddo mara isaga oo cilmi doonaya ilaahay wuxuu u fudaydiyaa waddada uu jannada ku geliyo waxaa loo jeedaa hadday niyadiisu wanaagsanaato ayaa loo jeedaa marka ikhlaaska in lagu dadaalo aada bay muhiim u tahay ikhlaaska in lagu dadaalo oo niyada la wanaajiyo aad iyo aad bay muhim u tahay waayo camal kastoo saalixaba haddaan niyo wanaagsan lagu samaynin eh, wanaaga lagu heli maayo inama alacmaal binniyaat wainama inama likulli imri'in maa nawaa adilada niyada iyo ikhlaaska ka warramaysaana way fara badan tahay adilo badan baa ku aroortay wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin marka ikhlaaskii waa muhim camal kastoo saalixa gun buu u yahay ikhlaas la'aantiina aan niyada ilaahay loo saafi yeelin camalka la aqbali maayo sida xadiisu qudsiguba sheegaayo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam oo allah ka soo wariyey inuu allah yidhi ana aghna ashurakaa'i can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuha shirka anigu waxaan ahay cid wax wadaagta ka ugu deeqtoonka badan ee ugu maarmista og wadaaggaa siduu uga maarmaayo ee uga kaaftoomayo ka ugu maarmitaanka og baan ahay ama ugu qaninimada badan faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii ku kastoo camal sameeya uu cid kale ila wadaajiyo oo igu shariig yeelay taraktuhu wa shirka isagiyo wadaaggiisaba waa ka tegayaa ayaa allah yidhi marka allah in cid la wax lala wadaajiyo ma doonaayo camal aan ikhlaas lahaynna ma aqbalayo waa labada shartiya camalka saalixa lagu aqbalaayo loo shartinayo labadii sharti buu ka mid yahay alikhlaas walmutaabaca ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen labada sharti waxay labaduba soo wada gudagelayaan mutaabacatu rasuuli sala allahu aleyh wasalam in nebiga la raaco calayhi salaatu wasalaam ama sunnadiisa la raaco waayo raacitaanka nebiga la raacaya waxaa soo gelaya daahiran wa baatinan in laga raaco kor kalba marka dee in niyada lagu raaco ikhlaaskii uu nebigu la iman jiroo kale lala yimaadaa waxay kamid tahay mutaabacaday ka mid tahay oo itibaaca rasuulka la raacayo ama sunnadiisa la raacayo waa in laga raaca daahiran wa baatinan kor iyo kal waa in laga raacaa marka haddaba baatinka ama kal laga raacayo raacaayo wuxuu noqonayaa in ikhlaaskii lala yimaado saasuu noqonaya haddaba maxaa gaar loogu sheegay ahlucilmigu waxay yidhahdeen waxaa gaar loogu sheegay muhimmadda ay niyadu leedahay baa gaar loo xusay ilaa mutaabacaday gudagal lahay marka waa in lagu dadaalaa niyada in la wanaajiyo sheekha la yidhahdo ibn abi jamra waxa uu yidhi raximahullah waxaan jeclaan lahaa fuqahada inuu ka mid yahay cid dadka niyada un uga waranta oo aan wax kaleba uga warramin oo shaqo kale lahayn mar walba dadka in niyada inay u saxdo kala hadashaa baan jeclaan lahaa buu waxay ku tusinaysaa muhimadda ay leedahay niyadu a'imadii salafka imaam ka mida waxaa laga soo wariyey inuu yidhi waxaan u haystay buu idhi xadiiska keligii inuu u baahan yahay hal niyo waxaan se ogaaday buu idhi xadiiska keligii inuu u baahan yahay dhowr niyo inuu u baahan yahay waayo niyo ilaahay dartii ayaa waxa dhici karta xadiiska inaan ku bilaabo haddana dhexda markaan marayo ayaa waxa dhacda in niyadii iga baxsato aan haddana soo dabaalo marka xadiidka keligii wuxuu u baahan yahay dhowr niyo u baahan yahay mar walba niyada la ilaaliyo marka ikhlaaska in lagu dadaalo niyada la wanaajiyo niyal xasan la yimaada aad iyo aad bay muhiim uta waxaan camalka waqtiyada qaarkood aanu ku gaadhayn qofku camalkiisa ku gaadhayn baa dhici karta inuu niyadiisa ku gaadho waxaa la soo wariyaa qiso waxaa la sheegay nin caalima ayaa waxa u yimi inaan cilmiga baranaya oo ibtidaa'i ah maalmuu la joogay cilmigiina ka baranayay intaa dabadeed waxaa u timi geeri degdega inankii hore u dhintay maqaam fiican cilmiga kama gaadhin ardaydii kale ee wax ka baranaysay baa mid ka midii wuxuu ku riyooday inankii oo lala soo saaray culammada oo safka culammada ku jira shiikhii buu sheegay wuxuu uhi inankii yaraa ee caynkaas ahaa berigi dhaweed inoo yimi ayaamaha inala joogay ee dabeedna dhintay waxaan ku riyooday iyadoo culammada lala soo saaroo safka culammada uu ku jiro baan ku riyooday buui la yaabay sheekhu wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inankaasi inuu niyo wanaagsan oo ilaahay dartii ah cilmiga inuu ku barto inuu doonaayo deedna niyadiisa lagu abaalmariyey oo ruux hadduu niyo ikhlaasa la yimaado inuu liajli illah cilmiga u barto ou noqdo caalimun billaah wa biamrih ikhlaasna ay ka tahay qarad kale iyo ujeeddo kale aynay ka ahayn niyadiisa lagu abaalmarinayaa waxaa u daliila xadiiska wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shaksi walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo dee cilmigii inuu ilaahay dartii u bartoo caalim noqdo cilmiga ku camal falaya shareecadana u nusraynaya liajli illahna u baranaaya sidaa hadduu niyeeyo walow yaanu gaadhinbe yusaabu calaa niyati waxaa lagu abaalmarinayaa niyadiis shawaahidna shareecada waa ku leedaho waxyaalo kale oo saas oo kale ku tusinayaa jira sida xadiiska tilmaamaya man sa'la allaha ashahaadata bisidqin ballagahu allahu manaazila ashuhadaai wain maata cala firaash nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa ilaahay weydiista shahaado oo si dhab ah, oo sidqi ah u weydiista ilaahay wuxuu gaadhsiiyaa manaasisha shuhaadada walow firaashkiisaba ha ku dhinta waxaa kaloo laynoo sheegay kii khayrka sameeyey iyo kii tamaniinayey fahumaa fi lajri sawa ninkii deeqsiga ahaa iyo kii aan xoolaha haysan iyo kii deeqsiga ahaa ee xoolihii ilaahay dartii u bixinayey iyo kii tamaniyaya islahaa alla maa xoolaha lagu siiyo oo sida hebel oo kale xoolaha khayrka ugu bixinaayo saasoo kale aad ugu bixi maa lagu siiyo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in ajarka isku mid noqonayaan mukada kii cilmiga lahaa ee qur-aanka yaqaanay ee xikmadda markaysa markaa allah baray alcilmu annaafic dabeedna dadka ku xukumaayey dadkana ku anfacayey iyo kii tamaniyay isku ajar baa laga dhigay sharkuna waa saasoo kale qodobkaasi waa niyada in la wanaajiyo qodob labaad aan idiin tilmaamayaa wuxuu yahay waa sabirkan waxaa loo baahan yahay cilmiga in lagu sabro oo loo adkaysto dad fara badan baa barashada cilmiga bilaaba laakiin in badani ma sii wado hawooyin kalaa qofka ku soo xaadiro ku yimaada waxaa laga yaabaa waxyaalaha kale dad fara badani inay u hanqaltaagaan ama u leexdaan caalim kasta oo soo baxay dad cilmiga la baran jiray baa jira oo uu ka soo mudhay ya berri waxba kuu tari mayso hebel oo caalim noqday isku arday baanu ahayn ama waxbaanu wada dhigan jiray ama anaaba ka xariifsanaa ama waxbaan u sheeg sheegi jiray ama anaa dersiga ugu soo celin jiray waxba kau tari mayso cidduu ilaahay dooranayo cilmiga barashadiisa kusii sugaayo sarena ugu qaadayo ilahay isaga yaqaan waxaynu u baahan nahay barashada cilmiga la baranaayo in lagu sabro waayo wuxuu u baahan yahay zaman badan buu u baahan yahay cilmiga qofku maqaam kagama gaari karo maalmo kooban iyo bilo iyo sannado koobantoon cilmi haddii la baranaayo waa mashruuc cumri yaa marka waxaa loo baahan yahay inaan waqti mucayana lagu xadiyin mar walba qofku wuxuu u baahan yahay cilmi inuu korsado qul rabbi zidnii cilma dalabkana inuu sii wado ayaa loo baahanyay cilmigana wuxuu ruuxu dhammaynaya ma aha culammada waaweyne waxay samaynayaan xataa cilmi korarsi maxay sii akhrinayaan maxay kasii faa'iidaysanayaan maxay ta'amulayaan iyagu ka fikirayaan maxay iyagu istimbaadayaan kullu dalika waxa weeye waa korarsi cilmigii ay doonayaan inay korsadaan qofkuna mar walba kama maarmaayo in cilmi kororsado adamata marka cilmiga ha lagu sabro waxaa laga yaabaa in qofkii uu la kulmo waxyaalo badan ama dhibaatooyina ah, ama faqri ah ama umuuro kale oo cawaa'iqa ahi ay la kulmaan waxaa loo baahanya in lagu sabro waxaa garan kartaan abu hurayra oo saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa muddo kooban buu nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu ku sabray nolol adag oo gaajo leh ayuu aad iyo aada ugu sabray waqtiyada qaar uu gaajoon jiray isagoo maal ma haysan dadka markaa waxa weeye markaa muslimiinta ahi ayuu wax la cuni jiray ma caawin jiray qoys gaarnimadiisa uu ka tirsanaa oo la odhanaayo reerkaasuu la cunto ahaa noloshiisa kafaalo qaatay ma jirin markii waqhtiyada qaarkood lagu yidhi intanoo xadiis xaggaad ka keentay saxaabadii cadadkaa badan ee axaadiistaa ma sheegin saxaabadii kale wuxuu idhi idinka waxaa idin mashquuliyey qolana beerahoodii qolana markaa waxa weeye suuqii ay markaa waxa weeye ka shaqaysanayeen taasaa idin mashquulisay anigu markaa xadiidkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ku dadaalay oo baranayay inuu shaqaysto iskuma dayin wakhtigii nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam ee muddadii koobnaydee uu nebigu e nebiga la saaxiibay nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa markaa mid u go-ay barashada uu xadiiska nebiga ka baranaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka wuxu uhi wakhtiyada qaarkood baan dhici jiray marka si dadku moodi jireen buuhi inaan waalan ahay wamaa biya ila aljuuc gaajo waxaan ahayna iguma sugnayn waxaan la diidayoo la dhacayay gaajay ahay haddamaaragta waa u sabra man jadda wajad kii dadaala waa helaa wuxu uhi maalin maalmaha ka mid a ayaan dariiq nebiga iyo abubakar iyo ay soo mari jireen baan fadhiistay buui markaasaa abubakar baa soo maray aayad baan weydiiyey aan garanaayo waxaanse jeclaa buu yidhi inuu idhahdo ina keen si cad laakiin waxba uguma sheegin waa iga jawaabay waa iga tegey cumar baa soo maray isagana waan weydiiyey buu ihi aayadaan garanaayo waxaan uga jeeday buu ihi inuu kaxeeyo isna waa iga tegey buuhi waxay ka ahayd tacafuf uu su'aasha ka dhowrsan yaho iska ilaalinayo nabigaa soo maray buu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasaa markuu arkay ayuu dhoolla caddeeyey isagan waxba weydiin buu fahmay wuxuu hi nakeen wuu kaxeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu geeyey guri guryihiisii ka mid mida wuxuuhi waxba ma haysaan waxay in yaroo canaa baanu haynaa halkii baa nebigu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam abu hurayra odhanaya ordo nimankai asxaabu sufaha u yeedh waa niman fuqaradii muslimiinta ah oo masjidka daaraddiisa dambe ku sugnaa orod u yeedh markaasaan waxaan is yidhi buuhi gaajo daranna way haysaa war intan yari waxba ka tari mayse ma adiga lagu siiyo laakiin maadaama nebigu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam u yeedh dee ma diidi kare waan u yeedhan dhowr nin bay ahaayeen waa soo kaxiyey markaasaan waxaan ka sii fekeray buuhi hadhow marka la yimaadana oo nimankani ay meeshii yimaadaan adaa lagu odhanayaa markaas siiyo waraabe canahan ha dhammaane dee waxbana markaa kuu soo hadhi maayaan lisaaqi lqawmi aakhiruhum shurda halkiiba markii ay nimankii yimaadeen baa nebigu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam c c kii horean u dhiibay buuhi markaasuu cabbay buui markaasaan haddana kii labaad u dhiibay buui markaasuu cabbay saan saa ugu wadaa iyagii dhammaantoo wada cabbeen welina caanihi waxbaa ku jira markaasaa nebigu igu yidhi abu hurayra odhanaya cid kale ma soo hadhin anigii adiga mooyaane cab adigu markaasaan cabbay buui nabigaan doonay inaan u dhiibo calayhi salaatu wasalaam markaasuu gu yihi haddana cab mar labaad baan ku noqdo waan cabbay buui markaasaan doonay inaan nabiga u dhiibo calayhi salaatu wasalaam markaasuu haddana mar saddexaad ugu yihi cab si igu lahaa mar walba cab ayaan ku idhi wallaahi laa ajidu lahu maslakan meelaan mariyo uma hayo ilahay baan ku dhaartay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isaguna cabbay allah baa u barakeeyey intii yarda caanaha ahay albaraka min allah mawdicu shaahid waxaynu uga jeednaa isagoo abu hurayra aada u gaajoonaya gaajadaa badanna ay helayso haddana marna isma odhan maa shaqo tagtido yacni sida ragga kale u shaqaysanayaanoo badani maad u shaqaysatid waa ku sabray barashadii cilmiga muxuu noqday dee inuu calam ka noqdo xagga riwaayo xadiis marka la eegaayo saxaabada dhexdoodii inuu ka sheegnaado ya oo cidda xadiis nebi laga hayo calayhi asalaatu wassalaam saxaabada nebiga waxaa ugu badan abu hurayra ugu badan saxaabada ugu riwaayada badan isagaa eh, ugu sii riwaayo badan toddoba saxaabi ayaa saxaabada kale ka riwaayo badan oo mid weliba soo wariyey kun xadiis in ka badan sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatu wabnu cabbaasin kada bnu cumar waa toddoba saxaabada ka mida ah sabcun min asaxbi fowqa alfi qad naqaluu mid waliba wuxuu soo wariyey kun xadiis in ka badan min alxadiisi can lmukhtaari khayri mudar abu hurayrata ka koowaad waa abu hurayra sacdun jaabirun anasun sacd waa kuma waa sacd bn abi waqaas miya man hu waa sacd bnu malik bnu sinaan abu saciidin alkhudri waa sacd bnu malik bni sinaan abu saciid alkhudri jaabirun anasun ma jaabir bnu samura ha waa jaabir bnu cabdillaah alansaari anas anas ibnu malik sidiiqatun wa caaisha asidiiqatu binti sidiiq ummi lmuminiin ibnu cabaas iyo ibnu cumar cabdullahi ibnu cabaas iyo cabdullahi ibnu cumar intaba waxa ugu sii xifdi badan oo axaadiista laga soo wariyay ugu tiro badan tahay abu hurayra haalibka axaadiistuu soo wariyeyna waa cid kaleoo saxaabada ka mid ah waa soo warisa dad baa dacniyo wax ka sheeg sheega laakiin tacnigoodu laa maxalla lahu min alciraab maxal icraabta kuma leh waayo barakadii ducada nebigaa ku sugan nebiga ugu duceeyey xifdiga ya oo mar buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam go-a kala bixi markaasuu dabeedno markaa waxa weye haddana yidhi markaa sidii mid wax ku qaadaya isu keen afkoo yacni isu gee oo isku qabo maalinta wixii ka dambeeyey waxba ma ilaawin bu waxba ma ilaawin bu marka cilmigu wuxuu u baahan yahay sabir wuxuu kale u baahan yahay dadaal sabirkana fadligiisi waa weeye inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab wax kastoo wanaagsanna sabir baa lagu gaadhaa sabir ayaa lagu gaadhaa qodobka kale aynu tilmaamayna waxay tahay waa jiddi ijtihaad in lala yimaado lala dadaalo waa in ijtihaad lala yimaado oo lagu dadaalo inama alcilmu bitacallum dadka qaarkood waxay iska jeclaystaan intay habeenki seexdaan isagoo caalima ah inuu soo kacdo lakiin taasi dhici mayso cilmigu barasho iyo isku kallifaad ayaa lagu helaa inama alcilmu bitacallum marka waa in lagu dadaalaa waa in laisku kallifaa hadday fahamkiisa tahay hadday qaybistiisa tahay hadday qabashadiisa tahay hadday hayntiisa tahay tacaahud alqur'aan falahuwa ashaddu tafasiyan min alibili fii cuquuliha marka xataa la qaybo dabadeed waa in lagu noqnoqdaa la raajicaa wayna noqon marartu laa adri waxyaalaha dad badan cilmiga ay u qaban waayeen waxaa ka mid a inay bes dhegaystaan marka la sheegaayo waxba ma qoraan dhegahay ka maqlaan marka dambena ma raajicaan oo dib uguma noqdaan dabeed xaalkoodu wuxuu noqday marartu laa adri waa marayse garan maayo waxaa loo baahan yahay in cilmigii la raajico lagu noqnoqdo lagu dadaalo ijtihaad lala yimaado jiddi lala yimaado loo baahanya qodobka afraadaan tilmaamaya waxay tahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo manhajkii saxaabadii iyo ariiqii saxaabadu ay mareen waa in lagu dheganaadaa lagu sugnaadaa itibaac lala yimaadaa laga taxadiraa laga fogaadaa bidaca iyo dalaalaadka siraatulmustaqiimka in lagu sugnaado la raaco waa in lagu dadaalaa wa ana hada siraati mustaqiima fattabicuuh wala tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih siraadulmustaqiimka waddooyin ka fallidhmayo ka leexanaya jira waddooyinkaa ka leexanaya waa in la iska jiraa waxaana fasiraya xadiiskii cabdullahi ibn mascuud khata rasuul lahi sala allahu alay slam khatan mustaqiima wa khata khuduudan can yamiini dalika wa shimaalih faqaala hada siraatu allahi mustaqiima wa hadihi subul calaa kulli sabiili minha ashaytaanu yadcuu ilayh waxa uu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu khad jeexay toosan waxay ka mid tahay asaaliibta tacliimta nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood buu markaa waxa weeye yacni qoraal ama markaa waxa weeye khuduud uu markaa ugu sharxayaa oo ugu caddaynayaa si ishuna u aragto qalbiguna u weelayo dhegtu markay maqasho waxay ku ridaysaa dee qalbigii bay u tibinaysa khad toosan layn toosan buu jeexay layman kalena xagga midig iyo xagga bidix ayuu ka jeexay markaasuu kani waa siraatu llahi mustaqiiman waa waddadii ilaahay xaalay toosan tahay wa haadihi subul khadad yaryar buu xagga marka layman yaryar buu xagga bidix iyo xagga midig uga jeexay wuxuu ihi wa subul tanna waa waddooyinkii ka falliidhmay ama ka leexday siraatumustaqiimka waddo kastoo ka midana waxaa taagan shaytaan dadka ugu yeedhaaya calaa kulli sabiili minha shaytaanu yadcuu ilay shaydaanku markuu ugu yeedhaayo muxuu odhanayaa war waddadii baatilku waa tanee kaale ee soo raaca miyuu odhanayaa maya wuxuu odhanayaa waddadii ilaahayba waa tan waa ku talbiisinayaa waa u ekaysiinayaa waa u dhaldhalaalinayaa waa u qurxinayaa waxaa ugu sheegayaa inay siraatulmustaqiimkii tahay hadduu ka rumaysan waayo waaba dhici karta inuu ugu dhaarto wa qaasamahumaa inii lakuma la min annaasixiin ya wkadalika jacalna likuli nabiyin caduwa min shayaaiin alinsi waljini yuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli ghuruura yani hadallada kiisa la dhalaalaliyu shaytaanku isticmaalaya waxa uu keenayaa shaytaanku waa shubah shubha waa maxay shubhadu waa shay markaa xaqii u eg laakiin xaq aan ahayn inay xaqii u eg tahay muuqaalka marka laga eegaa shubha loogu magacaabay tay culamada qaarkood ka cabiraan ashubhatu barzakhun bayna alxaqi waalbail waa teed u dhexeeya xaqa iyo baailka waa xaqiyo iyo oo la isku lifaaqaayo wala talbisu alxaqa bilbail wa taktumu alxaqa wa antum taclamuun xaqa baail ha ku dheehina oo ha ku khaldina bidacu maxay ku yimaadaan qayb xaqa ba qadar baatila lagu darayaa labadii oo isku jira baa la ysku iibinayaa ya waayo baailka hadduu barax la' yahay sheikhu islam ibnu taymiya wuxuu odhanaya lianna albaaila sirfa laa yaltabisu calaa axad baailka baraxla hala oo aan qadar xaqigu helin cid kama dhex galo qofkii raacaya dee toos buu u raacaya isagoo u bareeray baailka laakiin waxyaalaha markaa waxbay ishkaalka gelaya ama madmadowa keensanaya ama shubhadiiyo waxa la midka ah dadka qaar ka dhehgelaya waa xaq iyo baail la ysku lifaaqay kaas wuu bidcooyinkuna sideedaba waxay ku dhisan yihiin baatilka iyo xaqa isku jiraan shaydaanka haddaba wuxuu samaynayaa qofka wuxuu u buunbuuninayaa oo u weynaynayaa qadarkii xaqa ahaa oo weynayse u saaraya microscob markuu saa u eegaba intii baa la weynaanaysa kaljabal qadarka baatilkee weheliyana waa u yaraynayaa marka waxaa la weynaanaysa xaqa qadarka xaqa ee wehelisaa la weynaanaysa ila shaydaankii baa u weynaynayey taasuu ku dheehgelinaya ku soconaysa saas aawadeed baa waxaa dhacda dadka ahlulbidaca wakhtiyada qaarkood inay wardi badan yihiin oo cibaado badan yihiin wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaayo khawaarijta taxqiruuna salaatakum cinda salaatihim ama taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaamakum maca siyaamihim yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum saxaabadii oo cibaado badnaa buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam salaaddiinna waa yasaysaan oo waa xaqiraysaan markaad salaaddooda u eegtaan siday salaaddooda u badan tahay siday u dheer tahay siday muuqaalka sare uga qurxinayaan soonkiinna xaqiraysaan oo yaraysanaysaan markaad soonkooda u eegtaan daahirka waa niman salaad badan oo soon badan yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum qur'aankay akhrinayaan dhuuntooda dhaafi maayo ya yadcuuna ila kitaab illaah wahum laysuu fii shayin minhu kitaabka ilaahay bay dadka ugu yeedhayaan kitaabka ilaahayna waxba kagama sugnaan marka inay cibaado badan yihiin waa jirtaa waxaaba dhici karta inay oohin badan yihiin ya waa shabakadii shaydaanku ku ugaadhsanayey sidaas aawadeed cibaadadiiyo wardiga waaba jeclaysiinaya halkuu dad ka mashquuliyo shaydaanku waa jeclaysiinayaaba daahirka muuqaalka marka laga eego way cibaado badan yihiin hoostana waxa weye waa mucjabiin biacmaalihim ikhlaaskoodii baa wax ku sugan yahay itibaacoodii baa wax ku sugan yahay ictiqaadkoodii baa qaldan waxay samaynayaan waa biyo coollaansha saas aawodee waa inaan lagu kadsoomin hebeloo bidcoole ah ayaa wardi badan ama qur'aan akhris badan ama cibaado badan ama siduu bidcoole u yahay isaga oo qur'aanka aada u akhriya ama wardi badan ama cibaado badan ama salaad badan waayo khawaarijtii oo ka wardi badnaa oo ka cibaado badnaa oo ka salaad badnaa nebigu wuxuu ka sheegay waa maqasheen lain adraktuhum laaqtulannahum qatla caad hum sharu qatla taxta adiimi asamaa duuba liman qatalahum aw qataluuhu axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam waxaa ku so arooray waa garanaysaa marka waxaa la eegaa mas'alada laga hadlayaa la eegaa masaa'il kale in la milicsado oo la yidhaahdo sidan iyo sidanbu kaluu yahay waa wardi badan yahay o waa cibaado badan yahay dabeedna ay qofkii ka teeddo oo ka qariso bidcadiisa sax maaha weliya shaygan mucayanka maxaa u daliila maxaa caddaynaya inay sunnada ka mid tahay waa cibaado badan yahay hadduu ku yidhaahdo waa mas'ala ukhra taasi da calaa janbin iyada halkaa dhig khusuusa hadihi almas'ala maxay tahay ama waa xaafidu alqur'aan khawaarijta qaar badan oo xufaad alqur'aana jiray ninkii cali dileebada dileebadda xaafidulqur'aan buu ahaa ku sheekan qur'aanka maxaa la odhan jiray cabduraxmaan ibnu muljam bifatxi iljiim ninkaasi wuxuu ahaa nin qur'aanka yaqaana kuna sheegan cumar bnu khadaab baa wakhtigiisii diraya cabdiraxmaan ibnu muljamo wuxuu u dirayaa masar markuu masar u diro wuxuu kala ballamayaa oo u dardaarmayaa badrho saabkii masar ayuu cabdiraxmaan kala dardaarmay ou leeyahay cabdiraxmaan soo dhowee meel masjidka u dhow deji dadku qur'aanka ha ka faa'iidaystaan qur ha ka faa'iidaystaan hadda bal mansilada cumar agtiisa uu ku lahaa eeg laakiin khaatimadiisi iyo caaqibadiisu maxay ku dambaysay hade inuu khaariju noqdo uuna dilo cidda arlada korkeeda ku sugnayd maalintaas kii ugu khayrka badnaa oo caliyu bnu abi aalib ah nebiguna uu ugu bushaareeyey janno oo uu yihi wa caliyun fi ljanna fadaa'il fara badan iyo manaaqib badanna lahaa una nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu allah iyo rasuulkiisana jecel yahay allah iyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin una sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ruux muumina mooye ruux kale ma jeclaado ruux munaafiqa mooye ruux kalena kuma naco uu sidaa cali ku yidhi laa yuxibuka ila mumin walaa yubgiduka ila munaafiq fadaa'il cadiida cadiida cadiida ayuu cabdiraxmaan ibnu muljam uu dilay dilkiisana banaystay isagoo isle qurbaad ku helaysa iyo wanaag damarata waxaad halkaa ka garanaysaa ruuxani waa xamalat lqur'aan oo waa xaamil qur'aan inaan lagu kadsoomin ya xadiiskii xaamil qur'aanka sheegay muxuu sheegay wa xaamil qur'aan hayr alghaali fiihi waljaafi canhu ghuluwi hadduu la yimaado oo talaxtag la yimaadiyo iyo dee inaanu ahayn marka mid maxmuud oo la mahadinayo ee mid madmuum oo la dhaleecaynayo inuu yahaa laga qaadanaya xadiis nebiga waxaa laga soo wariyay calayhi salaatu wasalaam akharu munaafiqi ummati quraa'uha munaafiqiinta ummadayda waxaa ugu badan kuwooda qura'da ah marka ma aha inuu qofku xaamilulqur'aan yahay ama xaafidulqur'aan yahay xasano dembi kasta masaxaysa bidco kastana baabi'inaysa maaha fadiilada wanaagsan wuxuu yeelanayaa hadduu ku darsado wanaagyadii kale wax wanaaggiisaas ka hor imanaya aanu la iman marka ruuxii inay ka indha saabto ruuxa bidcadiisa iyo baadidiisa waa xaamil qur'aan ama waa kayta wa kayta ama sidan iyo sidan buu yahay ama fadiilada noocan uu leeyahay oo deedna haafil uu ka noqdo bidcadiisii ma aha waa shaygii marka waxa bidcada ahaa laga fogaadaa la iska sunnada nebiga la raacaa lagu dheganaadaa waxaan ku sii darayaa marka laga hadlaayo sunnada in la raaco waa in marka waxaa la qadariyaa culammada sunnada la ixtiraamaa xaqooda loo aqoonsadaa dadka marka ahlulbidacaana waa in laga taxadiraa la iska jiraa ruuxu inuu yidhaahdo cid walba waxbaan ka baranayaa ama cid walba waa la saaxiibayaa dee ma saxna cidda markaa waxa weeye wanaagsanee quman ee khayrka u jiidaysa ee sunnada u jiidaysa ee taacada u jiidaysa ee cilmi barashada iyo wanaagga u jiidaysa waa ynu ku dadaalaa cidda macaasida iyo dembiyada u jiidaysa ama bidaca u jiidaysa waynu ka taxadiraa ka fogaadaa almaru cala diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam shaksigu wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkiibuu ku sugan yahay ha eego midkiin cidduu la saaxiibayo wuxuu kaloo nabigu yihi sal allahu aleyh wasalam masalu jalisi saalix waljaliisi suu ka xaamil miski wanaafiq ilkiir ruuxa wanaagsan lala fadhiisto iyo ruuxa xun ee lala fadhiista waxay ka kala dhigan yihiin sidii mid waxa weeye miski xambaarsan iyo sidii mid buufimadii dabka buufinaya fa xaamilulmiski imaa an yuxdiyaka wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu riixan ayiba ka miskiga xambaarsani waa saddex mid ama waa inuu qadar miskigii ka mida ku siiyo ama waa in markaa aad ka iibsato wax ka mida ama waa inaad udgoon wanaagsan ka hesho yani mar walba waad ku intifaacays ka buufimada dabka buufinayaana wanaafikhulkiiri ima an yuxriqa siyaabaka wa ima an tajida minhu riixan khabiisa ama waa inuu maryaha kaa gubo ama waa inaad urxun ka hesho marka mar walba waa darar baa kaaga imanaya nebigu sala allahu aleyh wasalam dadka siyaalaha wuxuu ugu sheegi jiray waxaa ka mid a ah amhaal iyo tusaalayaal inuu usoo qaato min asaaliibi tacliimi nabiyi sala allahu aleyh wasalam marka waxaa laga qaadanayaa ruuxa xun in laga fogaado ruuxii xumaana waxaa ka mid a ah ruuxa bidco ee ku baaqaya ama bidco ku suganoo bidcoole ayaa ka mid ah way bidcadu waa xun tahay iyaakum wa muxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidc wa kula bidcatin dalaala wa kula fi nnaar ta kale nebigu wuxuu ka digay calayhi asalaatu wasalaam dadka mutashaabihaadka raacya ida ra'ayta aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhum fa ulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum xadiiska saxiixaynka haddaad aragto kuwii marka raacayey mutashaabihaadka raacayey kuwaasi waa kuwa ilaahay sheegay ee ka digtoonaada oo ka fogaada markaase waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku yidhaahdaan cid walba may dhegayso cidaad iska ilaalisa ayaanu jirin bidca hadday ku sugan tahay bidcadu isagay dhibaysaa laakiin wixii wanaagee kale uu hayo ka faa'idayso ruuxuna waxaa la ogsoon yahay ruuxa bidcoolaha ah ama bidaca qaarkood ku baaqaya dee ruuxii wax ka baranaya inuu ku tadaruraayo dhibi wa imanayso alimaamu nawowi markuu ka hadlaayo baabka kiibada waxaa odhanayaa kiibadu waa xaaraan ha yeeshee culammadu waxay sheegeen lix asbaabood oo looga soo reebo bidcada oo ay kiibadii ama xantii ay ku bannaananayso kiibadu inay xaaraan tahay markuu sheegay oo yidhi marka waa xaaraan ayuu wuxuu odhanayaa lix sababood bay culammadu sheegeen inay xantu ama kiibadu ay ku xalaaloobayso oo ku bannaananayso lixdiibuu tiriyey oo lixda ahlucilmigu ay nadmiyada kala duwan ku nadmiyaan tadallam wastacin wastaftix xadir wacarif wadkuran fisqa almujaahir beytkaasaa lixduba ku wada sugayiin lixdii waxaa ka mid ahayd ruwaadda axaadiista soo warinaysa dacfiga ku sugan xifdigooda in la sheegaa waa arrin bannaan bal waa waajib si shareecada loo ilaaliyo wakada waxaa kaloo la mida buu yidhi arday ku noqnoqonaya ruux bidcoole ah in looga digo oo loo sheego leeyahay ninkan waa bidcoole ee iska ilaali waa arrin waajiba buu odhanaya arrin waajiba weye waa taxdiirkii waxay soo galaysaa nasiixada addiinu nasiixa wanusxi likuli muslim jarir bni cabdillaahi albajali nebigu wuxuu kaga qaaday arrinkaa ballan buu kaga ka qaaday oo kula baayactna inuu muslim kasta u nasteexay saas aawadeed culamada ahlu waxay odhan jireen ahlu sunnati nasaxa wa ahlulbidcati khashasha ahlu sunnuhu waa dad nasteexeeya oo dadka xaqiiqada u sheega abaatiisha iyo baatilka iyo bidcada uga diga cidda markaa bidcada wadda ama baatilka wadda uga diga wa ahlulbidaci khashasha ahlulbidacu waa qaar kish sameeya oo dadkii uma nasteexaynayaan waxay samaynayaan inay waxa weeye sidii mucaamaladaba qishi loogu loogu samayn jiray dadka qaarkood ay ugu sameeyaanoo caanihii ay u barxi jireen ama shayga ceebtale ceebta ay ugu qarin jireen ayaa ka bidcadu ku sugantahayna bidcadii ay ugu qarinayaan ayna uga digayn war waxaasaa ku sugane ka digtoonaado iska jira weliba ruuxa marka waxa weeye dee ibtidaa'iga waxa la yaqaanaa ama ruuxa daalibka waxa la yaqaanaa cidda uu cilmiga ka baranaayo waa ciduu marka waxa weeye u qabo dee inuu markaa ziyaado ay dheerto wax ka faa'iidaysanayo markaa si aan markaa faafreeb lahayn ayuu u dhegaysanayaa hadduu qofku is yidhaahdo marka wax alla wuxuu markaa sheego iska hubso oo masale aad aragtay mooyaane masale kale ha ka qaadan laa yantaficu bihi kuma intifaacayo waayo shay kastuu sheegaa mawdicu shaki buu agtiisa ka yaallaa hadduu laakiin markaa waxa weeye yidhaahdo wixii anigu dee saxan baan qaadanayaa waxa qaldanna ma qaadanayo oo wixii de u muuqda uun markaa waxa weeye khaladnimadeeda uu yidhahdo waan ka digtoonaanayaa de cilmigiisi maadaama uu gaaban yahay ashyaa badan oo qaldan baa dhici karta inaan u garan inay qaldan tahay ka saxdu waxay tahay dadka qumman waa in cilmiga laga bartaa laga qaataa dadka inxiraafay ee jaaddadii sunnada ka weecday waa inaan marka waxa weeye lagu kadsoomin oo la raacin cilmina aan loo doonan arrinka noocaas oo kale waa in aad iyo aad looga taxadiraa laysaga jiraa waayo haddii kale dee ruuxu waa luminayaa marka taasna waa in aad iyo aada loogu baraarugsanaada adiladiina waxay inoo sheegaysaa in laga fogaado dadka ahlubidaca in laga dheeraado laga fogaado taasay sheegaysa ahlucilmiga qaarkood waxay u daliishadeen xadiiska sheegaya man samica bidajaali falyana canhu bay waxay u daliishadeen ahlulbidca in laga fogaado laga dheeraado aan waxba laga baran xadiiskaas ayaa laga daliishaday alcalaama maxamed ibn saalix alcuthaymiin waa ka deliishanayaa xadiiskana imaam axmed iyo abu daawuud baa soo wariyey weliba riwaayada imaam axmed waxay sheegaysaa man samica bidajaali falyana canhu man samica bidajaali falyana canhu saddex goor buu nebigu ku celinaya calayhi salaatu wasalaam saddex goor buu ku celinaya waliahamiyati fawallahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'min ilahay baan ku dhaartay ninku waa u tegayaa dajaal isagoo u malaynaya inuu muumin yahay buu dajaal la kulmaya fayatabichu limaa yabcasu bihi min ashubahaat markaasuu raacayaa waxa uu ku sii daynayo shubahada daraaddeed ayuu markaa u raacaya ayuu u raacaya alimaam ibnu bata ayaa hore u daliishaday xadiiskaas oo masalada u daliishaday kitaabkiisa alibana waxaa laga yaabaa nowcan maa in la qariibsado lais yidhaahdo xadiiskani xaguu uga daliil yahay ahlulbidaca in laga fogaado wuxuu sheegayaa dajaal dajaalna waa gaal ahlulbidci aan gaalada ahayn xadiisku halkuu uga daliil yahay ya laakiin waxaad garataa culammada markaa akaabirtii markay daliishanayaan ila ibnu bata oo culammadii qarnigii afraad ka mid min culamaa sunna ayaa u daliishaday culamo kaleo ka dambaysayna waa u dariishatay oo ibnu cuthaymiinba ka mid yahay waxaad garanaysaa istidlaalkoodu inuu ku dhisan yahay nadar daqiiqa inuu ku dhisan yahay marka faham gaaban inaad ku khata xukmidaad tidhahdo waa khalad lagama daliishan karo ma aha culamada waaweyn fahmadooda waxay u baahan tahay ina ta'amul lagu sameeyo la fiirsado waxa la yidhi dajaal uga dheeraada waa maxay ma arrin tacabudiya oo macquululmacna aan ahayn isagoo arrin macquululmacna ah oo sababta sidaa loo yidhi iyo cillada loo yidhi la garanayo inuu dajaal yahay daraaddii baa la yidhi uga dheeraada miya mise sababbaa baa keensatay ilahay ka dheeraada waa iyama sabab baa keensa sababtaas waa maxay waa inuu xambaarsan yahay shubahaad wax luminaya soo ma waxaa u qarinaa fa wallahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'min fayatabicuhu lima yabcasu bihi min ashubuhaat inuu xaamilu shubahaat yahay shubahaat mudila shubhooyin wax luminaya nin u saaxiiba inuu yahay aawadeed baa loo reebay dhowaanshaha loo dhowaanayo damarta haddaba cillada noocaasi ma arrin dajaal ku gaaraba oo cilla khaasa biddajaal miyaa mise waa cillo caam ah oo aan dajaal ku gaar waayama waa iyama cilla caama cillo dajaala ku gaara ma xukunku isagoo khaasa ayaa wakhtiyada qaarkood cilladu inay caam noqoto xukunkuna caam u noqdaa ama xukunkoo lafdigiisu caam yahayba haddaa cilladu khaas noqotana sababteeda uu xukunku khaas u noqdaa lianna alxukma yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman waayo xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba haddii cilladu joogto xukunku waa joogaya haddii cilladu maqnaatana xukunku waa maqnaanaya ya hadday cilladu joogto joogtayaa xukunkuna joog maqnaatayaa xukunkuna maqnaa marka cilladii hadday caamo noqoto waa inuu xukunku caam noqdaa waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takhrimu waa dhici kartaa cilladu inay xukunka khaas yeesho waana dhici kartaa cilladu inay xukunka caam yeesho laakiin inay burisaa ma dhici karto marka bicumuumi lcillay culammadu daliishanayaan cilladu inay caamma tahay markaasay leeyihin cid kastoo shubahaad mudilla ay ku sugan tahay waa in laga fogaadaa sida dajaal looga fogaanayo calaa hada waxaa laga qaadanaya asxaabu shubahaadka in laga fogaado laga dheeraado taasaa laga qaadanaya waana sidii a'immadii selafku ay ku sugnaayeen haddii laasaartii selafka ka soo aroortay maxay tilmaamaysa waxay tilmaamaysaa in laga dheeraado albidca xataa qaarkood ay la soo wariyay culammadii taabiciinta qaarkood in bidcolaaba aayad akhrinaya caalim min culamaai taabiciin baa dhegaha faraha gelinaya ibnu siriin buu ahaa filaya maxamed ibnu siriin markaasa le aayad qur'aan u akhriyay maxaad dhegaha faraha ka gelinaysaa waxaan ka baqayaa buu ihi tafsiir inuu saaro aayadda macnaheeda uu ku taxriifinayo o ku bedelayo dabeedna qalbigayga intay ku dhacdo aan iska salbi waayo aan iska saari kari waayo waxay odhan jireen alqalbu daciif qalbigu waa taag daran yahay waatu odhanaya imaamu dahabi wa aksaru salaf cala hada taxdiir yarawna ana alquluuba daciifa wa shubha khataafa waxay u qabeenoo u arkayeen qalbiyadu inay taag daran tahay shubhooyinkuna dafis badan tahay kolay muxaadaro cunwaankeedu sidaa yahay alquluubu daciifa wa shubahu khataafa waa ashaykh cusmaan ibnu macallim maxmuud oo hore u galay baa jira waxaa ka heli kartaan baan filaya websaydada qaar baa ka heli kartaan marka inaad raajacdaan oo dhegaysataan baa fiican nuquul badan oo kollay uu soo naqlinayaana waa jiraan marka waa mufiid qalbiyadii waa taag daran yihiin shubhooyinkuna waa dafis badan yihiin in alquluuba bayna usbacayni min asaabici araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa yakunu calaa xadar hays odhanin adigu markaa ruux wax garanayaa tahay oo cilmi leh oo hadda markaysaga sunnada iyo bidcada waad kala garanaysaa adiga laguma lumin karo marka shaydaanku sidaa ku yidhi markaa lafteedaad kadsoontahy ya waayo marka waxaad ku sugantahay calaa catabati alguruur ya markaa lafteedaad kadsoontahay shaytaan yaanu idin kadin wagarakum billahi algharuur ka taxadira iska ilaaliyo ka fogaada cidda bidcoolah albidcana hala saaxiibina ha ku dhowaanina ka dheeraada xaqa waa inaa aqoonsatana sidiisa u garataan inu ruuxu sunnada iyo markaa waxa weyaan yani xaqa ku dhegaa ruux waliba isagoo keligii u ilaahay la kulmayaa dadka koox koox loo xisaabin maayo qof walboo gaarkiis ya hatii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam axad idinka midii ma jiro inuu rabbigii la kulmaayo mooyaane isagoo laysa baynahu wa baynahu tarjumaan waxa rabbi agtiisa ka anfacaya waa inaad ku dadaashaa aljamacatu maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdak cabdullahi bn mascuud muxuu yidhi jamaacadu waa wixii xaqa waafaqa walow keligaa baad ahaa tidii taasaa jamaacadu tahay bacdu salaf maxay yidhahdeen faina akara aljamaacati hum aladiina faaraquu ljamaaca jamaacada badankoodu iyagaa markaa jamaacadii ka faaruqay marka waa in jamaacadii saxda ahayd lagu sugnaada man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma asxaabii bidcooyinka ka taxadira an takuuna daylan fi lxaqi khayru laka min an takuuna ra'san fi lbail bacdu salaf waxay yidhaahdeen inaad xaqa daba socod ku noqoto mid daba jooga uuna markaa waxa yani waddadaasun haya walow meel dambeba aad ku sugnaatidii waxay ka fiican tahay inaad baatilka madax ku noqoto waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood yidhaahdaan haddaan marka waxa weeyaan ciddaa u tago ama wax la mida ama kuwa xiblaayo ama wax la mida waxaa noqonaya agtooda mucadam waa lay qadarinaya waa lay weyninaya caynkan ya dee waxa weeye waa taqdiirka dadku ku qadariyeen cibro ma leh cibro waxaa leh waxaa ilaahay agtiisa ka anfacay sunnadii ma ku quman tahay dariiqii sunnada ma ku quman tahay dariiqii salafka ma haysaa mise waad ka weecatay ya dadka qaarkood marka waxaas waa qaldan yihiin waxay odhanayaan oo sheekh hebel baaba qabay ee miyuu qaldan yihin imanka qaar baa marka lagu yidhaahdo ta'wiilka sifaatka daahirkooda laga awilayaa sax ma ahe waa qalad ayay shuraaxul axaadiis bacdi ka mid ay sheeg sheegayaan markaasu ku leeyahy sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel baa markaa maray miyay qaldanaayeen masaaligta qaarkood marka dadka qaar looga digo waxay odhanayaan oo sheekh hebelba waa sameeyey alcallaama hebel baaba sameeyey waxaad aniga iga tirahdo isagana ka dheh waxaa la keeni karaa bidcooyin badan oo dad mashaayikhka ku dhaceen ayaa la keeni karaa ma la tusaalayn karaa hadda maarata sheekh hebel baa ku dhacay miyay keensanaysaa inay sax ka yeesho wixii cala sabiili mihaal ibnu xasmi wuxuu ahaa nin caalima oo cilmi badan haddana ashyaa min albidac buu ku dhacay hadda maarata ilaa culamada qaarkood ay ka yidhaahdeen waa jahmiyun fi sifaat alcalaama ibn cabdilhaadi uu ka yidhi waa jahmiyun fi sifaat ibnu qayim uu ka odhanayo dahabna xasmin qilat lcirfaan wuxuu u jeedaa baabka iyo masaladaas masalada marka laga hadlayo qur'aanku ma makhluuq ba mise hayr makhluuq ibnu xasmi wuxuu yidhi afar qur'aan baa jiray kee baa ujeedaan ma qur'aanka ilahay daatadiisa ku sugan baa ujeedaan ma ka qoran baa ujeedaan ma ka la akhriyaa ujeedaan ma ka la xafidee laabaha ku sugan baa ujeedaan afarta qur'aan kee ujeedaan shaki waxaan lahayn saddex inay makhluuq yihiin midna hayru makhluuq yahay bimacnaa kalaam nafsi ka ahi maha makhluuq laakiin inta kale waa makhluuq ibnu xasmi baa yidhi ma sax bay ka dhigaysaa ya sax kama dhigayso marka qaarkood ta'wiilka sifaatka loo soo qaado oo la yidhaahdo saxdu waa in la isbaatiyo dariiqi salafkuna saasuu ahaa waxaa odhanaya imaamu nawowi baa awilay ibnu xajar alcasqalaani baa fii bacdi alaxyaan awilay fii bacdi alaxyaan ma qalad bay ahayd cid cadiim waa dhici kartaa inay qalada yeelato culammadu waxay ka digi jireen maxay ahayd zillatulcaalimka ya ashyaada markaa cidi ku qaldantay anna waa la qaldamaya miya hadday cidi qaldanto ma la qaldamaysa ciddaasaan raacay wax ma ku tarays looma baahno taqliid axmaa iyo kudayasho indhala daliilkiiya saxda waa in la raaca marka dadka qaarkood looga digo musaaxabada ahlubidaca waxay leeyihiin hebelba waa la saaxiibay hebelba hebel baa ka agdhowaa ya yani ciddaasu markaa waxaa raacay hebel ama masaa-isha noocaasuu ku raacay sida kalena fadli buu lahaa taasi cudurdaar noqon mayso waxa wax xukumayaa maxay noqonaysaa fain tanaasactum fi shayin farudduuhu ila allahi walrasuul lama odhan ila rijaal ilaa fulaan wa lama odhan farudduuhu ila allahi walrasuul sida awfaq lilkitaab wasunna waa sidee saasaa marka aynu farsoonnahay inuu raacno wama khtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah ilaa fulaan waa callaan lama odhan ilaa madhab lama odhan hebel celiya lama odhan saxda waxa lagu kala garanaya waa daliilka laa tacrif alxaqa birijaal walakin icrif ilxaqa tacrif ahlah waxaa la soo wariyaa cali bn abi aalib in lagu yidhi oo zubayr iyo talxa iyo ayaa markaa waxa weeye dee sidaada aan raacin oo kaa soo hor jeedayn iyagu miyay qaldanaayeen adiguna miyaad saxan tahay naxwa haada waxaa laga soo wariyaa oo mashhuuraadka ka mid a ah, min almashhuuraat laa tacrif ilxaqa birijaal xaqa rag ku garan walaakin icrif ilxaqa tacrif ahla laakiin xaqa garo xaqa markaad garato ehelkiisaad garanayso cabdullahi bn mascuud waxaa laga soo wariyay laa takunuu in maca ana maca annaas in axsana annaasu axsantu wain asa'a annaasu asaatu walakin watinuu anfusakum in macaha noqonina ana maca annaas ana maca fulaan ana maca callaan anigu dadweynahaan la jira ama majoratigaan la jiraa xagga dadku u badan yahan iska raacaya ciddaas hebel baan iska raacaya aan markaa waxaa la macahay halkuu hebel maraan marayaa sidaas ha odhanay laa takunuu in maca hadday dadku wanaagsanaadaan waa la wanaagsananaya hadday xumaadaanna waa la xumaanaya saa ha odhan saasi waxay ka mid tahay sidii dee ahlu ahlujaahiliya isticmaali jireen bay ka mid tahay wahal ana ila min haziyata in hawat hawaytu wain tarshud haziyatu arshudi siduu shaacirkoodiiba yidhi isagoo qabiilkiisa ka hadlaya anigu dee haziyaan ka mid ahay waa qabiil hadday lunto waan la lumi hadday ghaziya hanuuntana waan la hanuuni namadkaasi sax maaha mar layba haddii dadku xumaadaan waa inaad wanaagsanaataa kulligood hadday dadku markaa waxaan yani kaa wada leexdaan cidda meesha kula joogtoo dhami daa'ifada muxiqadii kollayba waa jiraysaa laakiin filcaalam baa laga tilmaamayaa ee beled kasta inay daa'ifada muxiqadii joogtaa sharti maaha waa dhici kartaa fii bacdi alaxyaan beledada qaarkood in daa'ifa muxiqa aynay joogin yumkin laa tazaalu daa'ifatu min ummatii aahiriina cala alxaq min ummatii min kulli mantiqa lama odhan min kulli beled lama odhan min kulli qabiila lama odhan min kulli shacbin lama odhan la tasaalu daa'ifatu min ummatii aahiriina cala alxaq beledkaaga marka waxaa dadka jooga hadday xataa wada qaldamaan oo dariiqa qaldan ay wada raacaan keligaa waa inaad saxda raacdaa aljamaacatu maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdak saxdu waa saas hadday intii kaleba halkaa mareen anna iska daba gelaya meel aan ku hadhaa ma jirte ma saasaad odhanaysaa hadaa khalad sax maaha ya cabdikariim hadduu lumo hala lumin cabdikariim hadduu lumo hala lumin saxda adigu raac iyo xaqa iyo sunnada iyo ariiqa salafka laakiin cabdikariim hadduu lumana waa la lumaya hadduu markaa hanuuna waa la hanuunayaa taasi sax maaha waa in saxda lagu dheganaadaa la raacaa ciddii khilaaftana waa inaan loo joojin shiikhaaga ha noqdo saaxiibada ha noqdo ya qabiilkaaga ha noqdo ahlu beledkaaga ha noqdo cidday doonaanba ha noqdo waa in sunnada lagu dhegaa fa innahu man yaciish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdii caduu calayha binnawaajid wa iyaakum wa muxdasaati alumuur faina kula muxdasatin bidca wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar ha odhanina ana maca shaykhii sheikhaygaa iska raacaya ha odhan sheekhaagu hadduu qaldamo ha la qaldamay waxaa dhici jirtay culamada qaarkood mashaayikhdoodii inay radin jireen haddamaaragta sheekh maxaad ku ixtiraamaysaa soo maaha markaa sawaabka iyo saxda iyo wanaagga iyo xaqa iyo sunnada inuu kugu yeedhaayo hadduu khatao khata'iisa inaad caddaysaa waa fiican tahay haddaad dee awood u leedahay waxaa dhici karta dadka qaarkood fahamkooda inuu gaaban yahay oo shay aan markaa qalad ahayn ay qalad moodaan ama shay waxa weeye marka ijtihaadiya ay ka badiyaan oo ay yidhaahdaan marka waxa waa lagu bidcaynayaa ruuxii hadda maragta huluwi la yimaado ee xataa akhtaaday radin jireen culammadu iyagoo qadarkoodii u dhowraya maha cid kastoo la radiyaa inay tahay cid luntay ee qofaan lumin baa hataa dhici karta masale in lagu radiyo la yidhaha waa qaldamay masaladaas markii dadka qaarkood ay yidhaahdeen abubakar iyo cumar ay dooneen inay ka horgeeyaan nusuusta masaladii ku saabsay mutcat lxaji cabdullahi bnu cabbaas muxuu yidhi wuxuu yidhi hadal macnihiisu yahay yuushiku an tunzla calaykum xijaaratu min alsamaa aqulu qaala rasul lahi sala allahu alay slm taquluna qaala abu bakrin cumar wa bilmacna ayuu ku soo naqliyey asheekh maxamed ibn cabdilwahaab wa ilaa alfaada la soo wariyaa farqa udhexeeya cibaarada lakin waa la macno uraahum sayhalikuun aqulu qaala rasul lah sala allahu aleyh wasalam wataquuluuna naha abu bakrin wacumar waxaan u malaynayaa bu inay markaa inay halaagsamayaan ama in la halaagaayo waayo waxaan ku leeyahay rasuulki ilaahay wuxuu yidhi iyaguna waxay igu leeyihin abubakar iyo cumar baa reebay abubakar iyo cumarna waa afdalu hadi lumma wa khayru hadi lummati bacda nabiyiha abubakar iyo cumar weeye ummaddan waxaa ugu khayr badnaa nebigeeda dabadii abubakar iyo cumar baa ugu khayr badnaa abubakar baana sii fadli badnaa haddana maca daalik naska in laga horgeeyo maaha in laga horgeeyo ma aha marka culamadu aad iyo aad bay masalada uga hadli jireen badruddiin ibnu maalik aabbihii masaa'il buu ku radiyey markuu arkay isagoo aabbihii uu yahay shiikhiisiina uu yahay markuu ku arkay masaa'il carabiya ah inuu ku qaldamay isaga nadarkiisa siay ula muuqatay waa tacaquba oo radiyey ya adigu waxaa jira marka waxa weeye culamo badan oo lasoo naqliyo inay marka waxa weye mashaayikhdu xataa radin jireen aynay u joojin jireen ahlucilmi badan bay soo naqliyaan ibnu ibni caasim aabbihii ibnu caasim aad buu u radiyey masaa'il buu ku radiyey qaasim shiikhiisii maalik masaa'il buu ku radiyey shaafici shiikhiisii maalik masaa'il buu ku radiyey hadda maarata wahaakada baabka raddigu xataa bayn ahli sunna waa furayaa mahaynu muqlaq yahay lakiin waa biadab markaas laba shay baa la kulminaya maxay qadarkii caalimka in la ilaaliyo iyo shareecada markaa xaqeedii in la ilaaliyo sababta loo radinaya maxay tahay wadaka cindii ana xaqa alxaqi acdamu min xuquuqi alkhalqi marka xaqa allah baa ka weyn xaqa khalqiga markaasay ku dhisantahy waa saas yada weeye marka baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayran dadaala khayrka ku dadaala itibaaca iyo sunnadana ku dadaala aad iyo aad ugu dheganaada cilmigana u sabra ku sugnaada cilmiga raajaca ku noqnoqda ku dadaala haddii cilmiga aan la raajicin oo aan lagu noqnoqon yacni waxa weeye cilmiga waa kaa baxsanaya marka furaskana ka faa'iidaysta maantana cilmigi waa idiin sahlan yahay talaqigii tooskaa waa ku qaadan kartaan duruuso badan oo duubanna waa helaysaan yacni aalaadka cusub ee soo darriyey aad iyo aad bay dadkii u anfacayaan